الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار waxaan ku soo jirnay kitaabkeennii الducaaء min الkitaabi والsuنة لشhaykh الدكتور سacيid بن عalي ibn wahaf alqaxطaaniy xafidahu اllahu tacaala waxaan ku jirnay ducooyinkii sunnadii rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam ka sugnaa ee uu saxaabada baray waxaan maraynay ducadii boqol iyo tobanaad baan soo marnay ducada boqol iyo koob iyo tobanaad ducada waxa weeyaan rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam ay ka warinayso umuna caaisha oo wuxuu ku ducaysan jiray allahuma rabba jibraa'iila wa mika-iila wa rabba israafiila acuudu bika min xari الnaar wa min cadaabi اlqabri umuna caaisha ayaa rasuulka ka warinaysa xadiidka waana duco saxiixa weeyaan abu abu dawuud baa soo saaray andhirahada waxaa soo saaray annasaa'i baa soo saaray kitaabu الاsticaadة alisticaadaة min xari الnaar sidoo kale albayhaqi ba wuxuu ku soo saaray fi dacawaat wa abu yaclى xadiidkana صaxiix waxaa yihi moxamed nasr الdiin اlalbaniy fi silsila aلصaxiixa rasuulkeenna wuxuu ohan jiray allahuma raba jibraa'iila allahuma allow raba jibraa'iila jibraa'iil rabbigiisiiyo jibriil ama jibraa'iilna waa la dhihi karaa labadaba waa almalak almuwakal bilwaxyi malagga alle subxaanahu wa tacaala waxyiga uu soo dhiibo weeyaan ambiyada markuu u waxyoonayo jibriil ayuu alle subxaanahu wa tacaala u soo dhiibaa sidaa darteed nin kastoo nebiga nacab ama ambiyada nacab jibriil cadow buu u yahay waayo wuxuu diidayaa waxyigaa u imaanayo allah uu keenay buu beeninayaa allana qur'aanka waa kan ku yidhi man kaana caduwa lilahi wamalaa'ikatihi wajibriila wamikaala faina allaha caduwu lilkaafiriin alle subxaana wa tacaala cadow buu u yahay kufaarta marka la dagaalamay jibriil iyo mika-iil la dagaalamay rabbiga jibraa'iilow wamika-iila iyo rabbiga mika warabba israafiila israafiil rabbigiisiiyo allihii uumay intaasoo dhan buu rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ku tawasulayaa mika-iil weeyaan almalak almuwakal bilqatar wanabaat malagga waxaa weeyaan loo soo diro roobka weeyaan israafiilna almalak almuwakal binnafki fi suur inuu markaa bunka afuufo malaga waxaa weeyaan alle subxaana wa tacaala wakiil ooga dhigtay intaba waxay ku tusayaan markaa nolol sidaan horey soo marnay sidaasaa loogu tawasulayaa markaa allah subxaana wa tacaala asmaada iyo markaa malaa'igta alle subxaana wa tacaala uu barakeeyey ayib markuu intaa ku ducaystay wuxuu yidhi allaahumma acuudu bika rabbi waxaan kaa magangeli min xari naari naarta kulaylkeedaan kaa magangelayaa wa min cadaabi اlqabri iyo qabriga cadaabtiisa aan kaa magangelaya qabriga cadaabtiisa waa shay sugan oo rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam uu tilmaamay in badanna waan kasoo sheekaynay in rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam cadaab alqabri ilaahay uu ka magangeli jiray in badan salaad kastuu tukado allah ayuu ka magangeli jiray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam maalin maalmaha ka mid a waxa weeyaan saxaabadu la hadlay sida cumaan ibnu cafaan uu warinayo cumaanna waad garanaysaan dunuurayn wuxuu ahaa saxaabi aad iyo aad u cabsi badan buu ahaa markuu qabriga yimaado sayidina cumaan aad buu u ooyi jiray aad buu u murgi jiray ilaa garkiisa ay biyo ka buuxsamaan ilintii oo dhan baa garkiisa ka buuxsami jirtay kadib wuxuu sheegay maalin maalmaha ka mid a ah, rasuulka wuxuu yidhi markaa noo warramayo wuxuu yidhi ina alqabra awalu manzilin min manaasili janna waa guriga ugu horeeye guryaha waxa weeyaan aakhiro fain najaa minhu famaa bacdahu aysaru minhu hadduu qofka ka badbaado cadaabi اlqabri waxa ka dambeeyana way fududaanayaan wain lam yanjuu minhu famaa bacdahu ashaddu minhu hadduusan ka badbaadinna waxa ka dambeeya ayaa ka sii daran macnaha waxa weeyaan nacuudu billahi min dalik qofra qofka haddii qabriga lagu nimceeyo waxa ka dambeeyana nicmay noqonaysaa haddii qabriga lagu cadaabana nacuudu billahi min dalik cadaabtii way sii darnaanaysaa haddana cadaabta weyna yowma alqiyaama marka rasuulkeena sal allahu alah wasalam sidaas ayuu marka uga mumangeli jiray in badan rasuulkeena sal allahu alayh wasalam sidoo kale qabriga isagoo ka sheekeynaya wuxuu yidhi maa ra'aytu mandara qad ilaa waalqabru afdacu minhu weligii ma ark inuu yidhi wax xun oo dhib badanoo laga naxo haddaan arkayna waxaa ka daran uu yidhi qabrigaa ka daran iyo waxa qofka uu la kulmayo marka in badan in lagu ducaysto waxa weeyaan allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqabri rasuulkeena sal allahu alah wasalam sidaasuu ku ducaysan jiray annagana waa inaan badinaa oo rasuulkeena sal allahu alah wasalam wuxuu noo baray inaan ducada qaadano oo ilaahay aan ku barino oo aan qabrigii xusuusanno oo aanan la hilmaamin qofka qabriga hadduu xusuusto waxyaaba badan buu markaa ka tegaya macaasi badan uu ku jiray laakiin hadduusan qabrigii xusuusanaynin waxa weeyaan qofkii waxyaaba badan buu iska fududaysanayaa sidaa awadeed buu rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu dhihi jiray war ziyaarta fa inaha tudakirukum alaakhira qabriyada ziyaarta qabriga oo la ziyaarto wuxuu idin xusuusinayaa aakhiru idin xusuusinayaa ducada boqol iyo koob iyo tobanaad waxa weeyaan cimraan bn xuseyn baa rasuulkeena sal allahu alah wasalam ka warinaya xadiidka rasuulku wuxuu ku ducaysan jiray allaahuma alhimnii rushdii waacidnii min shari nafsii allaahuma alhimnii ilaahu igu ilhaami oo igu toosi rushdii toosnaantayda ama hidaayada saxda ah rabbi igu ilhaamiyo markaa igu toosi waacidnii ilaahow iga ilaali min shari nafsii buu ku ducaysan jiray naftayda sharteedana rabbiyow iga ilaali naftaadu shar badan bay leedahay marka ilaaha in laga baryo inuu alle subxaanaه wa tacaala kugu ilhaamiyo oo uu kugu toosiyo hanuunka wanaagsan ilaahayna uu ka ilaaliyo naftaada sharteeda waxa weeyaan waa mid ilaahay markaa la weydiiso ilaah laga magan galo ilaahu shartay naftay markaa iga ilaali maxaa yeelay naftan inta badan waxay amartaa shar bay qofku amartaa sida allah subxaanaه wa tacaala uu yidhi wamaa ubari'u nafsii ina الnafsa laammaaraة bالsuu ammaara waa facaala in badan bay waxay ku amraysaa waxun laammaaraة bالsuu ilaa maa raxima rabbi ducada markaa waa duca rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam ka sugan axmed baa soo saaray iyo tirmidi iyo albazaar wuu soo saaray sanadkiisana waxay leeyihin cinda axmed waa صaxiixu calىa shardi muslim sidaasay markaa culimmadu leeyihiin facalaa kulli xaal qofka ha ku ducaysto ducada uu ha xifdiyo allah subxaanaه wa tacaala inuu hanuuniyo naftiisana sharteeda uu ka ilaaliyo ducada boqol iyo saddex iyo tobanaad waxa weeyaan inuu ku ducaysto qofku allahuma inii asaluka cilma naafica wa acuudu bika min cilmi laa yanfac allaahumma allow inii asaluka waxaan ku weydiisanayaa cilma naafican cilmiga anfaca waa qur-aankii oo kale ilahay inaad weydiisato allah subxaana wa tacaala qur-aanka inuu ku baro inaad isku daweyso od isku xirxirto ilaahay inuu kugu ilhaamiyo inaad ku dhaqanto ilaahay inuu kuu fududeeyo cilmi ku anfacaya adiga awlaadaada ilaahay inuu ku baro allahuma inii asaluka cilma naafica cilmu sunna allah subxaana wa tacaala sunadii rasuulka iyo siiradii inuu allah subxaana wa tacaala ku baro wa acuudu bika rabbiy waxaan kaa magangeli min cilmi laa yanfac cilmi aanan markaa anfacaynin qofkii qur-aan haddii lagu baro oo aadan ku dhaqmin waxay noqonaysaa cilmiga wuxuu noqonaya cilmi aanan markaa ku anficin qofka xaafidulqur'aan hadduu yahay lakiin wax kasta uu samaynayo qur-aanka waxba uusan ka celinaynin rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam wuxuu leeyahay qofkaas ilaahay ma weyneynin qof ilaahay qur uu baray marka waxa weeyaan haddana qur ka tegey oo aanan ku dhaqmin qofkaa khayr ma qabo marka allah subxaanaه wa tacaala waa in cilmi naafica wuxuu ku baray ilaahay uu kuga anfaco allahna uu ka ilaaliyo cilmi marka aanan anfacaynin rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam xadiis saxiixa wuxuu ku yidhi xaamil qur'aanka markuu ka hadlayay iyo fadliga uu leeyahay ina min ijlaal اllahi tacaalى ikraama dishaybati اlmuslim waxaamil اlqur'aani gayr gaali fiihi wala ljaafi canhu ilaahay oo la weyneeyey waxaa ka mid ah in dadka islaamka ku weynaaday dushayba la markaa tixgeliyo bishaybat اlmuslim iyo qofka qur'aanka xambaarsan laakiin qur'aankii aanan ku xadgudbaynin aanan ka engeginna qur'aankii qofka qur-aanka hadduu bartay laakiin isaga uusan ilaalinaynin qofkaa laa fadla calayhi walaa barakata calayhi wax fadliyuu leeyahay baraka leeyahay male facalaa kulli xaal allah subxaanaه wa tacaala aan weydiisano cilmi naafica aanan ka magagalno cilmi aanan markaana anfacaynin oo qofka maalan sixirkii inuu barto faalkii inuu barto xidigaho wax markaa la fiirfiiriyo alla subxaanaه wa inuusan markaa barin waa cilmi marka aanan ku anfacaynin cilmi ilaahay inuu ku baro akhlaaqdaada hagaajiya akhlaaqdaadii gudaha iyo midii saraysayba tii baainka ahayd ee iimaankii iyo midii markaa banaanka ahayd ee dadka aad kula dhaqmaysa ilaahay inuu akhlaaqdaada hagaajiyo waxay ka mid tahay cilmiga naafice ka mid tahay alle subxaana wa diinta inuu ku baro uu ku fahamsiiyo waxay ka mid tahay cilmiga naafica waayo qofka alle subxaana wa khayr uu la doonay yufaqihu fi ddiin ducada boqol toban iyo afaraad rasuulkeenna wuxuu ku ducaysan jiray xadiidka jaabir bn cabdilaahi baa rasuulka ka warinaya allahuma inii asaluka cilman naafican wa acuudu bika min cilmin laa yanfac ducada boqol toban iyo afaraad allahuma raba asamaawaati sabc waraba alard waraba alcarshi alcadiim rabbana waraba kuli shay faaliqa alxabi wannawaa wamunzila altawraati walinjiili walfurqaan acuudu bika min kuli shayi أنت aakhidu binaasiyati allahuma anta alawal falaysa qablaka shay waanta alaakhiru falaysa bacdaka shay waanta alظaahiru falaysa fowqaka shay وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر sidaasuu ku ducaysan jiray ducadan waxay leeyihiin sabab bay lahayd sida abu hurayra xadiidkan warinaya abu hurayra wuxuu leeyahay dakhalat faatima cala الnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam gabadhiisii baa u timid faatima binti rasuul oo aad iyo aad u jeclaa markaasay rasuulkeena sal allahu alah wasalam waxay weydiisatay khaadim qof u kaalmeeya u shaqeeya kadib rasuulkeena sal allahu alah wasalam ducadan buu baray wuxuu ku yidhi khaadim wax kaaga fiican baan ku barayaa wuxuu ku yidhi waxaad ku ducaysataa allaahuma raba asamaawaati sab allaahuma allow raba asamaawaati samaawaadka rabbigoodii asabc toddobada ahaa warabba alardiina asabca iyo dhulalka toddobada ah, rabbigiiyo rabbigoodiiyo warabba alcarshi alcadiim iyo carshiga weyn rabbigiisiiyo rabbanaa rabbigeenni warabba kulli shayin iyo shay kasta rabbigiisiiyo allihii ummay ee barbaariyey ee khaaliqa ahaa khaaliqa alxabbi waannawaa allaha markaa dhambala alxabba xabbigii waxa weeyaan mirtii weeyaan wanawaana waxaa laga wadaa timirta lafteedii weeyaan soo allah subxaanahu wa tacaala ma ma dhambalo labada waa la beeraa xabigii waxa weeyaan mirtii weeyaan mirta dhulka marka la geliyo mirtii baa dilaacaysa oo soo baxaysa sooma yaa sameeya markaa allah subxaanahu wa tacaala weeyaan faaliqa alxabbi allihii dhambalayay oo kala jeexayay alxabba mirtii iyo markaa wanawaa laftimirtii allihii kala dilaacinayay wamunzila atawraati walinjiil allaha soo dejiye towreet iyo injiilow intaasoo dhan ilaahay baad ku ammaanaysaa waalfurqaan iyo furqaan allaha soo dejiyayow acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min kulli shayin shay kastoo anta adiga aakhidun aada hayso binaasiyatihi fooddiisa aada hayso shay kastood maamusho weeyaan oo shar leh makhluuqaadkao dhan soo ilaahay markaa ma maamulo oo ilaahay amarkiisa kuma socdaan shay kastoo markaa foodiisa aada hayso shartiisaan kaa magangeli ama bani aadam ha ahaado ama dawaab ha ahaato waxa dhulka socda ama waxa dadka qaniina ha ahaadeen rabbiyow taasaan kaa magangeli allaahuma allow anta alwalu allihii horreeyey baa tahay wax ka horreeya uusan jirin oo falaysa qablaka shay wax kaa horeeya male wa anta alaakhiru allaha markaa ugu dambeeyaa tahay waxoo dhan markaa kullu shayun kul شhayءi haalik ilaa wajhah allah waxaa tahay marka alaakhir allah ugu dambeeye laysa bacdaka shay wax kaa dambeeya male falaysa anta اlأwl alla horeeye falaysa qablaka shay anta اlaakhir allah waxaa tahay aakhirkee falaysa bacdaka shay wax kaa markaa dambeeya male wa anta الظaahiru allaha sareeya ee awooda lahaa tahay falaysa fowqaka ma ahaanin dushaada shay-un wax kaa sarreeya wa anta albaatinu allaha loo yeertoo dhow baa tahay falaysa duunaka wax sokeeya ma jiro shay-un oo adiga kaa sokeeyo la baryo maleh rabbiyow iqdi cannaa addayn rabbiyow daynta naga gud wa aqninaa allow naga hodansii min alfaqri faqrinimadana rabbiyow naga bixi sidaasuu rasuulkeena sal allahu calayh wasalam faatima baray radia allahu canha xadiidkaas akhrajahu muslim baa soo saaray kitaabu dikri waducaa qof kastoo markaa maalan aanan haysanin qof u kaalmeeya shaqaale aanan haysanin shaqadii ku badan tahay wax caawiya aanan haysanin ehel aanan u joogin ee khaadim raadinaya waxaa la rabaa ducada inuu ku ducayso rasuulkeena sal allahu alah wasalam aad iyo aad buu jeclaa rasuulkeena sal allahu alay wasalam wuxuu sheegay sayida nisaa alcaalamiina inay tahay allah subxaanahu wa tacaala waxa uu umayo dhan wixii muminiina jannada gala iyadaa sayid u ah sayida nisaa ahli اljanna rasuulkeena sal allahu alayh wasalam maalin maalmaha ka mid a ah, cali bn abi aalib baa qabay waad garanaysaan wuxuu doonay gabar inuu guursado cali abu jahl uu dhalay rasuulkeena sal allahu alay wasalam faatima u timid waxay tiri rasuulka allo miyaad maqasha arrinkaa kusoo gaartay inuu ninkii cali ahaa gabadhaa raadinayo mayuu yidhi rasuulkeena arrinkaa markuu maqlay masaajidku tegey asalaat aljaamica la yihi dadkaa la yeeray isugu soo yeera ummaddii ilan ummaddu wax kale isugu yeerta ma laha rasuulkeena sal allahu alay wasalam dad marka uu rabo arrin soo korodhay inuu u sheego oo ula hadlo qof baa la diraya markaasuu leeya salaad jaamica salaad jaamica waa la imanaya markaasuu khudbayey rasuulkeena sal alla alay wasalam aada ba dadkii ula hadlay wuxuu yidhi ninkii cali ahaa baa arrinka iga soo gaartay faatimana wuxuu yidhi waa gobol iga mid uu yidhi jirkeyga ka mida qayb wallaahi ilaahay baan ku dhaartay cadow ilaahay iyo gabadhayda inaan hal guri ku noolaanayni faatima waxaa dhibaa idhibaya waxa farax geliyana way farax gelinayaa hadda waa lakala carray soo cali arrinkuu ka istaagay rasuulkeena sal allahu alay wasalam waa sidaa yidhi gabar cadow ilaahay iyo gabadhii nebi maxamed wallaahi wuxuu yidhi inaynu guri ku noolaanay faatima wataas markaa radia allahu canha faatimat annabiyi sala allahu alayhi wa aalihi wasalam ducadaasuu baray annagana alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa ku ducaysanaynaa wayna soo gaartay waa wa anta albaainu allow waxaa tahay albaain albaain waxay leeyihiin almuطalicu cala asaraa'iri wاldamaa'iri wاlkhabaaya wاlkhafaaya allah waxa weeyaan waxa la qariyey iyo waxa laabta ku qorsoon iyo waxa meel la geliya o dhan garanaya weeyaan allahaasaa tahay markaa wax kaa sokeeya waxaa ogaan karaa miyaa jira sidaasaa lagu ducaysanayaa dayntu markaa waxaad garan kartaa siday u dhib badan tahay oo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ilaahay intaasoo dhan markuu ammaanay buu wuxuu weydiistay in alla subxaana wa tacaala deynta uu ka gudo deyntu waa shay dhib badan wa qofka hadduu ka maarmi karo dayn waa inuu iska ilaaliya haddiiba xaaje aynan jirin dayn aad ku qaadato iska ilaali way dhib badanta ducada boqol toban iyo shanaad allahuma alif bayna quluubina waaslix daata baynina wahdinaa subula salaam wanajinaa min adulumaati ila annuur وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن وبارك لنا فيما في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا دعاء مركا وحوريي أبو داود في كتاب الصلاة alxaakimna sidoo kale wuu soo saaray calىa sharطi muslim وبnu xibaan baa xadiidkaa soo saaray wاlbazaar fii musnadihi alimaam alalbani wuxuu yidhi fii صaxiixi اladab اlmufrad صaxiixun buu yidhi marka waa duco صaxiixa weeyaan cabdullahi bn mascuud baa ducadan warinaya xadiidkan cabdullahi bn mascuud wuxuu yidhi kaana yucallimunaa kama yucallimunaa atashahud rasuulkeena sal allahu alah wasalam ducadan wuuna bari jiray sida isagoo ataxiyaadkana barayoo kale ataxiyaatu lilaahi wuu bari jiray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam sidaasuu u baray markaa ducadaana cabdullaahi siduu sheegayo ibnu mascuud radia allaahu canhu allaahuma allow alif bayna quluubina ilaahu quluubteenna isu keen quluubtu way kala tagtaa dadku markay iskhilaafaan maal markuu dhex maro shaqo markay dhex marto quluubtu way kala tegaysaa marka waxaa la doonaya ilaah in la weydiisto quluubtiinna ama quluubteenna ilaah inuu isu keeno allahuma alif bayna quluubin waaslix daata baynina ilaahow marka dhexdeennana islaaxi wahdinaa subula salaam wahdinaa rabbiyo nagu hanuuni subula salaami jidka toosan subula salaam waa ariiqii jannada weeyaan wanajinaa rabbiyow na dhinac mari min aulumaati mugdiyaasha ilaahu dhinac naga mariyo naga badbaadi oo waxaad noo bixisaa ila nuuri nuurka xaggiisa noo bixi wajanibnaa rabbiyow naga fogayoo naga dheeree alfawaaxisha waxyaabaha xunxun ee qurunka oo sharciga uusan jeclayn waxaa ka mida zinadiiba ka mid a ribadii ilaahay inuu dhinac kaa mariyo beenta kadib been abuurka isku dirka alfawaaxish maa dahara minhaa maa dahara waxa muuqda minhaa fawaaxishta xaggeeda iyo wamaa baطana waxa qarsoonoon garanayninna ilaahu naga fogey wabaarik lanaa ilaahu noo barakee fii asmaacina maqalyaasheenna ilaahu noo barakeeyo dhigaha na tirin ilaahu khayr aan maqalno wa absaarinaa aragyaasheennana rabbiyo noo barakeeyo khayr aan ku fiirinno oo meel xun yaanan ku eegin wa quluubina ilaahu quluubteennana noo islaaxi qalbiga markaa waa shay la doonayo in aad iyo aada loo ilaaliyo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam siduu tilmaamayan soo marnay ducooyinkiisa ugu badan waxaa ku jira allahuma yaa muqaliba alquluubi habbit quluubana calaa diinik wa quluubina ilaahu noo ilaali wa aswaajina iyo xaasaskeenna rabbiyo noo dhoor oo noo hagaaji alle subxaana wa tacaala qofku xaaskiisa marka ehelkiisa u hagaajiyana allah subxaana wa tacaala markaa khayr buu siiyey ilaahay markaa xaasaskaaga inuu kaaga dhigo kuwo markaa indhuhu ay ku raaxaystaan oo daacadii ilaahay ku jiro macaasidiisa ka fogaaday baad baryaysaa wa duriyaatina ilaahu owlaadeennana markaa noo barakeey meeqaan soo marnay duco oo owlaadda loo ducaynayo rabbi hablii min ladunka duriyatan ayiba rabbi hablii min asaalixiin rabi ijcalna muqiimiina asalaa min duriyaatina watub calayna ilaahu towbadeennana aqbal inaka anta adiga atawaabu allaha towbadda aqbalaa tahay alraxiimu ee naxariista wajcalnaa rabbiyow naga yeel shaakiriina kuwa ku shukriya linicamika nicmooyinkaaga kuwa ku shukriya oo mufniina bihaa kugu ammaana calayka dushaada nicmooyinka alle subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey haddaad ku shukriso allah subxaanaه wa tacaala wuu ku siyaadinaya lain shakartum la laasiidannakum haddaad ilaahay ku shukrin weysana nicmooyinka uu ku siiyey ilahay wuu kaa qaadi nicmada awlaadda lagu siiyey rabbi wuu kaa qaadi haddaadan u shukrin tan maalkee lagu siiyey ilaahay wuu kaa qaadayaa caafimaadka wuu kaa qaadayaa allah subxaanaه wa tacaala markaa waxaad ka baridaa inuu subxaanaه wa tacaala ku waafajiyo nicmooyinka uu ku siiyey inaad ugu shukriso musniina biha calayka rabbiyow naga dhig oo kugu ammaana qaabiliina laha oo nicmooyinkaa markaa aqbala wa atmimhaa ilaahu noo taam yeel calaynaa dusheenana nicmooyinkaadna siisay sidaasuu rasuulkeena sal allahu calayhi waaalih wasalam saxaabada bari jiray alxamdu lilah allaha markaa na soo gaarsiiyey ducadan inaan maanta helno oo aan ku ducaysanno waxa weeyaan nicmadaas ilaahay baa na siiyey waxaan annagana u ducaynaynaa oo aan markaa nicmada ayna soo gaarsiiyeen ugu ducaynaynaa kuwa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ka soo qaaday saxaabadii taabiciintii taabicu taabiciintii raggii culimmadii axaadiidan soo xambaarayena soo gaarsiiyeyna waxaan leenahay alla subxaanahu wa tacaala dembigooda ha dhaafo rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam sidaasuu markaa bari jiray saxaabada nicmada alle subxaanahu wa tacaala oo lagu shukriyo marka waa shay aada iyo aada u weyn allah jala wacala wuxuu leeyahy wاdkuruu nicmat اllahi calaykum wma anzla calaykum min alkitaabi wاlxikma wاdkuruu nicmat اllahi calaykum waxaad xusuusataan mar kasta nicmooyinka alle subxaanaه wa tacaala uu dhigay wma anzla calaykum min alkitaabi wاlxikma iyo waxa alle subxaanaه wa tacaala uu soo dejiyayo ee kitaabka ah ee xikmada ah rasuulkeena sal اllahu alayhi wasalam maala xikmadiisii iyo wixii uu ka tegey nicmada ilaahay waa in la sheesheego rasuulka waxaa lagu yidhi amaa binicmati rabbika faxadi nicmada alle subxaana wa tacaala uu ku siiye sheeg oo alle subxaana wa tacaala ugu shukri ducada boqol toban iyo lixaad rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii asaluka khayra almas'ala wa khayra adducaa wa khayra alnajaax wa khayra alcamal وkhayr الثawاab وkhayr الxayاa وkhayr الmamاac وhabitnii وhqل mawاaزينيi وxaqiq iimaanيi وارfac daraجaatيi وتqبل صalاatيi واغfir khaطيئatيi وأsأlka الdaraجaaت الclى min الجنة اllهma iنii أsأlka فawاatix الkhayr وkhawاatimah وjawaamicah وأwlah وظaahirah وbaطinah والdaraجaaت الclى min الجنة آamiin sidaasuu ku ducaysan jiray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ducadan waxaa rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam ka warinaya ummunaa ummu salama hind binti abi umaya ayaa rasuulkeena sal allahu wasalam ka warinaysaa xadiidkan waxaa soo saaray alxaakim baa soo saaray wa saxaxahu wa waafaqahu dahabiyu dahabina sidoo kale wuu ku raacay xadiidkan marka waxay leeyihiin culummadu rijaashiisa markaa waa iqaat weeyaan ragga warinaya waa dad lagu kalsoon yahay marka waa duco fiican waaye oo la doonayo qofka inuu ku ducaysto allahuma inii asaluka rabbi waxaan ku weydiisan khayra almas'alaan ku weydiisanayaa masalada markaa wax lagu weydiiso tan ugu khayrka badan baan ku weydiisanayaa wa khayra aducaa iyo duco tan ugu khayr badan baan ku weydiisanayaa wa khayra annajaax iyo guul kan ugu khayr badan guulaysi wa wakhayra alcamal iyo camal kan ugu khayr badan baan ku weydiisanayaa wakhayra athawaabi abaalmarin kan ugu khayr badan baan ku weydiisan wakhayra alxayaa iyo nololtan ugu wanaagsan wakhayra almamaa iyo geeritan ugu khayr badan wahabbitnii ilaahow isugoo diinta igu sug wahaqil ilaahow cuslee mawaasiinii miisaankayga iyo mawaasiinta wax la saarayo rabbiyow io cuslee waxaqiq rabbiyow xaqiiji oo iimaani iimaankayga rabbiyow xaqiiqo iiga dhig warfac ilaahow kor u qaad darajaatii darajaadkayga kor u qaad wataqabal ilaahow aqbal salaatii salaadayda waqfir allow dhaaf khatii'atii dembigayga allow dhaaf wa as'aluka rabbiga waxaan ku weydiisan addarajaati alculaa darajooyinka sarreeya ee min aljanna jannada xaggeeda allaahuma inii as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisan fawaatix alkhayri khayrka furayaashiisaan ku weydiisanayaa khayrka furayaashiis ayaan ku weydiisanaya khayrka ilan furuu leeyahay furihiisoo dhan inaad isiiso inaad iga dhigto markaa qof khayrka fura u noqda ilan alla subxaana wa tacaala dad waxaa jira uu yidhi khayrkay furaan shartana way xidhaan kuwana markaa shartay fura u yihiinoo sharoo dhan bay furihiisii hayaan kadib rasuulkeena sal allahu alay slam wuxuu yidhi jannada waxaa gelaya qofka ilaahay uu ka dhigo mid khayrka fura sharkana xera naartana waxaa gelaya oo halaagsamaya qofka ilaahay uu ka dhigo shar wade khayrkana ka hor yimaada sidaa awadeed baa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu saxaabadu baray inay weydiistaan fawaatixa alkhayri khayrka furayaashiisa wa khawaatimahu iyo markaa khayrka khawaatimtiisa aakhirkiisa wa jawaamicahu khayrka jawaamicdiisa oo dhan baan ku weydiisanaya khayr oo dhan wa awalahu rabbiyow khayrka horaantiisaan ku weydiisan wa daahirahu daahirkiisaan ku weydiisan wa baainahu baainkiisaan ku weydiisanaya khayrka kiisa qarsoon iyo kiisa muuqda iyo kaanan muuqan wadarajaati alculaa iyo darajaadka sarreeye min aljannati jannada xaggeedaan ku weydiisanaya aamiin allahuma inii as'aluka allah waxaan ku weydiisan khayra maa khayrka aan aatii la imaanayo wa khayra maa iyo khayrka aan afcalu samaynayo wa khayra maa iyo khayrka aan acmalu samaynayan ku weydiisanaya rabbiyo inaad waafajiso wa khayra maa iyo khayrka baطana qarsoon iyo wa khayra maa khayrka dahara muuqda wa darajaati اlculaa iyo darajaadka sarreeya min aljannati jannada xaggeedan ku weydiisanaya aamiin allahuma inii as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisan an tarfaca dikrii dikrigayga inaad kor u qaaddo magacayga weeyaan iyo sharaftayda rabbiyow dadka dhexdiisa ku waafi ku markaa faafi oo iga dhig mid khayrka looga daysado allahuma rfac dikrii asaluka waxaan ku weydiisanayaa an tarfaca inaad kor u qaaddo dikrii dikrigayga iyo magacayga iyo sharafkayga rabbiyow kor inaad u qaadaan ku weydiisanayaa waa shay markaa aad iyo aada u weyn allah subxaanaه wa tacaala nebiy llaahi ibraahim wuxuu ka baryey wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriina soomaha waan soo marnay ilaah waxaad iiga yeeshaa markaa carab wanaagsan dadka dambeeya inay ammaanaan rabbiyow iiga adigana taasaad ilaahay weydiisanaysaa an tarfaca inaad kor u qaaddo dikrii magacayga wa tadaca aada dhigtaan ku weydiisanaya wisrii dembigaygana inaad iga tirtirto wa tuslixa ilaahu inaad hagaajiso amri amarkayga allah subxaanaه wa rasuulkeena sal اllahu alayhi wasalam waa kan ku yihi warafacnaa laka dikrak wawadacnaa canka wisrak tiyo kale taasaa lagu ducaysanaya wa tuslixa amrii inaad islaaxiso watuahira rabbiya waxaan ku weydiisan inaad daqdood maydho qalbii qalbigayga watuxasina iyo rabbiyow inaad ilaaliso farjii xubinkayga faracana rabbiyow ii ilaaliyo zinayaanan ku dhicin rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam sidaasuu ugu ducayn jiray dadka qaarkii waxaa jira maalin maalmaha ka mid a ah. wiil yar baa u yimid rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi rasuulka allow waxaan doonayaa inaad ii idinto zino waxaan rabaa inaan zinaystay rasuulka allah io fasax rasuulkeena sal allahu alay wasalam aada buu u yaabay wiilkii su-aalo badan buu weydiiyey marka oo caqliyan qofka uu wax ku fahmi karo haddee dadka qaarkii waad garanaysaan waa lala dagaalami lahay qof maanta hadduu ku yimaado sidaa kugu dhaho maxaad ku samayn lahayd waad habaari lahayd sooma rasuulka wuxuu ahaa raxiim wuxuu ahaa ra wuxuu ahaa mid xikmad badan wuxuu ahaa mid dadka hanuuniya wuxuu ku yidhi wiil yahow zinadan aad doonayso hooyada ma rabtaa in laga zinaysto mayuu yidhi yaa jecel hooyadii la rasuulkeenna wuxuu ku yidhi markaa qofka aad doonayso inaad ka zinaysato waa hooyoo kale wala yuxibuuna liummahaatihim dadkana ma rabaan hooyadood in laga zinaystee adiga arrintuusay kula tahay haddana wuxuu weydiiyey atuxibu liukhtika walaashaa ma rabtaa in laga zinaysto markaasuu yidhi maya zinada ma rabtaa rasuulkana wuxuu yihi dadkana waa adigoo kale gabdhaha walaalahooda ma rabaan in laga zinayso kadib wuxuu ku yihi haddana atuxibu likhaalatika habaryarta wixii maxaarim oo dhan buu u tiriyey eedadaa ma la rabtaa habaryartaa ma la rabtaa wiilkiina wuxuu leeyahay maya rasuulka allow rasuulkana wuxuu leeyahay haddee dadkana waa adigo sidaasoo kale lamay jecla kadib rasuulka uu duceeyey wiilkii wuxuu ku yihi allaahuma ahir qalbahu waxasin farjahu ilaahu qalbigan waxa ka galaya zina jacaylka ilaah ka dhaq farjigiisana ilaah u ilaali saxaabada waxay leeyihiin wiilkaas ducadaa rasuulka kadib weligii haween muusan eegin oo muusan fiirin qofka marka arrimahan lagu fidneeyey ee haweenka daba orda ee jecel inuu wax xun sameeyo qalbigiisa ay kaga jirto ducadan ha ku ducayso allaahuma ahir qalbii waxasin farji ha ku ducayso dad baa wuxuu ku dhihi hadaniyahow isma ilaalin karo gabar kastoo meeshaa rabta waan rabaa alahana laga dhaadhiciyo haloo sheego rasuulkeenna siduu u daweeyey gabdhahaad wax ka doonaysa waa gabdho walaalahaagoo kalea haweenka waaweynaad wax ka doonaysa waa hooyooyinkaagoo kale ila qof waxaa jira qof weyna aanan ka xishoonaynin dhali kara mid yarna aynan ka fakanaynin nacuudu biاllahi min dalik watuxasina farjii watunawira sidoo kale rabbiyo waxaan ku weydiisan inaad markaa nuuriso qalbii qalbigayga watakfira lii ilaahu inaad ii dhaafto dembii dembigayga wa asaluka rabbiyo waxaan ku weydiisan addarajaati اlculaa min aljanna aamiin allahuma inii asaluka rabbiyo waxaan ku weydiisan an tubaarika fii nafsii naftayda inaad barakayso wa fii samci maqalkayga inaad barakayso oo rabbiyo khayr aan maqlo wa fii basari araggayga aad barakayso wa fii ruuxi rabbiyow ruuxdayda naftayda inaad barakayso wa fii khalqi inaad barakayso khalqigayga iyo jirkayga sida uu dhisan yahay u umtay wa fii khuluqi akhlaaqdayda rabbiyow ii barakee wa fii ahlii ahalkayga ii barakee wa fii maxyaaya noloshayda rabbiyow ii barakee wa fii mamaatii geeridayda ii barakee wa fii camalii rabbiyow camalkaygan ii barakee oo camalkaan barake aan aan samaynayo rabbiyow sawaab ka dhig iyo mid waafaqsan sunnadii rasuulka sal allahu calayhi wasalam oo rabbi waxaad ka dhigtaa markaa mid ikhlaas loo samaynayo fataqabal xasanaatii ilaahow xasanaadkayga aqbal waas'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisan addarajaati alculaa min aljanna ayaan ku weydiisanaya jannada darajaadkeeda sarsareeyaan rabbiyo ku weydiisanayaa aamiin sidaasaa markaa lagu ducaysanayaayo sheekhu ducadaa wuu soo guuriyey rijaasha markaa warinaysana waa rijaal iqaat ah ducada boqol toban iyo toddobaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allaahuma janibnii rabbiyu iga foge munkaraati اlakhlaaqi akhlaaqda la nacbayso rabbiyuu iga foge wاlahwaa'i hawooyinka la nacbayso rabbiyuu iga foge shahawaadkii iyo shubahaadkii baa laga wadaa wاlacmaali iyo acmaasha la necbayso rabbiyu iga fogee wاladwaa iyo cudurada markaa la necbayso rabbiyu iga foge sidaasuu qofku ku ducaysanayaa ducada waxaa rasuulkeena sal اlahu alيه wasalam ka warinaya saxaabiga lagu magacaabo qطba ibnu malik baa warinaya xadiidkanna waxaa soo saaray akhrajahu alxaakim baa soo saaray calىa صaxiixi calaa sharطi saxiixi muslim buu ku soo saaray wabnu abi shaybana wuu soo saaray wاطabaraaniyu fi lmucjam اlkabiir buu ku soo saaray wbnu xibbaan xadiidkan waxa saxiix ka dhigay alalbani fii dilaali اljanna kitaabka lagu magacaabo ayuu markaa saxiix kaga dhigay oo ku saxiixiyey ducadan marka waa duco wanaagsan oo allah subxaanaه wa tacaala hadduu kaa ilaaliyo akhlaaqda xunxun oo dhan oo la necbaysto nolol fiican baad ku noolaanaysaa allah subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaad ka baryi inuu ka ilaaliyo hawada xun hawada xun waxa weeyaan hawadaada inaad ilaah ka dhigato naftaada waxay ku fartayba inaad samayso weeyaan naftaada inaad adeecin ilaah inaad ka magan gasho waayo naftaada haddaad allah subxaanahu wa tacaala maala wuxuu amray aad raaci weyso waxa weeyaan ilaah kalaad samaysatay sidoo alle subxaana wa tacaala uu yidhi afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa wa adalahu allahu calaa cilm ara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaa afa anta takuunu calayhi wakiila marka ilaaha ka magangal allahuma janibnii ilaahu iga fogey munkaraati alakhlaaq akhlaaqda markaa la nacbayso walahwaa'i hawooyinka la nacbayso walacmaali iyo acmaasha dadku ay nacab yihiin acmaasha waxaa ka mid dadkoo la dilo zinadaa ka mid a shurbulkhamrigaa ka mid a azinaabaa ka mid a dulmigaa ka mid dadkoo lagu xadgudbo nasabkoodiioo lagu xadgudbo maalkoodiioo la dhaco iyagoo la isku diro walacmaali iyo waladwaa'i baan rabbiyo kaa magangelaya wa min sayi ilasqaami oo kale la mid tahay cudurada xunxun oo dadku ay nacbaysaan baan kaa magangelaya juudaankiibaa ka mid a baraskiibaa ka mid a sarataanka waxaa lagu magacaabaa ka mid a ah. ayriska ka mid a ah. sarataanka curkan dadka aada iyo aadka u laayo weeyaan ee kansarka lagu magacaabo nacuudu billahi min dalik waxaasoo dhan marka ilaahay in laga magangalo waxa weeyaan rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam uu ka magangeli jiray oo ilaahay buu baryi jiray ducada boqol toban iyo sideedaad qofka inuu ku ducaysto waxa weeyaan allaahuma qanicnii bima rasaqtanii wabaarik lii fiihi wakhluf calaya kula haa'ibatin lii bikhayrin sidaasaa lagu ducaysanayaa allaahumma rabbiyow qanicnii igu qanacsii bimaa rasaqtanii waxa aada igu irsaaqday wabaarik lii fiihi ilaahu ii barakee waxaad igu irsaaqday wakhluf calaya rabbiyow ii gadaalmari kula haa'ibatin lii wax kastoo iga maqanna bikhayrin khayr iigu dabamari maala maal baa kaa maqan iyo dayn baa kaa maqan ilahay khayr inuu kuugu bedelo owlaad iyo dad baa kaa maqan ilaahay dad booskoodii kuu istaaga ilahay inuu kuugu bedelo sidaasaa lagu ducaysanayaa waxay leeyihiin kaana ibnu cabaas laa yadacu hada ducaa ibnu cabaas ducadan muusan ka tegi jirin oo ku ducaysan jiray ducadan xaakim baa soo saaray ibnu khusaymana sidoo kale uu soo saaray wabnu abi shayba wاlbayhaqiyu fii shucab اliimaan buu ku soo saaray wadiyaa almaqdasi fi lmukhtaara ayuu ku soo saaray xadiidkan waxaa xasan ka dhigay alxaafid ibnu xajar alcasqalaani raximah اllah fi lfutuuxaat alrabbaaniya kitaabka lagu magacaabay aladkaar uu ku sharxay kaasuu xasan kaga dhigay rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam sidaasuu ku ducaysan jiray ilaahay inuu markaa kugu qanacsiiyo waxa uu ku siiyey oo kugu irsaaqay waa kafaaf weeyaan dad baa maal badan la siiyey awlaad badan la siiyey waan weli qanacsanayn xaaraan sii raadinaya ilaahay wuxuu ku siiyey markaa inuu kugu kaafiyo oo aad ku qanacdo waa shay alle subxaana wa tacaala laga baryo sidoo kale ilaahay inuu kuu barakeeyo waxa yare uu ku siiyey ha yaraado ama ha badnaado barakadu markaa waxay ku jirtaa qofka inuu qanco waxa alle subxaana wa tacaala uu ku siiyey markaad ku qanacdo wuu kuu barakaynayaa wakhluf lii calaya ilaahow ii dabalmari dushayda kula qaa'ibatin wax kastoo iga maqan lii aniga bikhayrin khayr ilaahow markaa iga dhig oo ii dabamari taasuu rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam ku ducaysan jiray ducada boqol toban iyo sagaalaad waxa weeyaan in lagu ducaysto allaahuma xaasibnii xisaaban yasiiraa allaahumma allow xaasibnii xisaabi xisaaban yasiira xisaab fudud allow i xisaabi ducadaa waxaa warinaysaa ummunaa caaisha kii hore waxaa warinaya cabdullahi bn cabaas baa warinaya ducadaa muusan ka tegi jirin waan soo sheegnay tanna ummunaa caaisha ayaa warinaysa radia allaahu canha wa abiiha xadiidkanna axmed baa soo saaray albani xadiidkan fii mishkaati اmasaabiix wuxuu ku yidhi isnaaduhu jayid buu ku yidhi meel kalena xasan buu kaga dhigay caaisha radi allahu canha maalin maalmaha ka mid a rasuulkeena sal allahu alayh wasalam oo waxay maqashay odhanaya man nuuqisha alxisaaba cudiba qofka aada loola xisaabtamo waa la cadaabay rasuulka odhanaya maqashay maalmaha ka mid a caaisha marka waxay tihi yaa rasuula allah afalaysa qaala allahu fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira rasuul allow allah subxaanahu wa tacaala miyuusan odhan qofka muminkaa fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura sida alla soo muusan odhan caaisha wuxuu ku yihi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam laysa dalika bilxisaab walaakin dalika alcard arrinkaa xisaabta ma ahee qofka waxaa leeyahay waa loo fududaynaya cardigii weeyaan marka xisaabtiisa loo soo bandhigayo waxa uu sameeyey qofka muminka waa loo fududaynaya laakiin arinku wuxuu yahay wuxuu ku yidhi man nuuqisha اlxisaaba cudiba qofkii aada loola xisaabtamo waxa weeyaan wuxuu la mid yahay qof la halaagay kale ilan maanta adiga hadda haddaad xisaabiye tahay oo qofkii maal uu ku yimaado oo uu aada iyo aada kuula xisaabtamo shilinkan inteed geysay kan inteed ka bixisay kan maxaad ku bixisay waxa weeyaan aad iyo aad baad u kululaanaysaa sooma qofku hadda marka lala xisaabtamayo wuxuu rabaa badanaa in loo fududeeyo oo wax uu soo qoray markaa la dhaho haddee waxaanaan sameeyey taa waxaasaan ku bixiyey adigana iska dulmartoo tiraahdo hay go ahead laakiin haddii lala xisaabtamo qofkii tobankan shilintaad ku bixisay labaatankan maxay tahay tan ma arkin meeshaad ku bixisay man nuuqisha cudiba waa yowma alqiyaamana waa sida maalintaa maxaad samaysay halkaa maxaad ka qabatay maalintaad maraysay halkaa maxaad samaysay haddii wax kasta lagu weydiiyo waxay la midtahay adigoo lagu cadaabay marka waxaa la doonayaa arrinkaas si looga baxo in allah subxaanaه wa tacaala la weydiisto xisaab fudud inuu ku xisaabiyo allahuma xaasibnii xisaaban yasiiran lagu ducaysto sababta markaa ducadan waxay leeyihiin caaisha radi allahu canha baa markaa waxay tihi ama ay ku duaysay samicat rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka allay maqashay oo ku ducaysanaya allahuma xaasibnii xisaaban yasiira falama اnsarafa qaalat markuu salaada ka baxay caaisho waxay ku tihi ma alxisaabu اlyasiir rasuulka allow xisaabta fudud maxay tahay waxaad ku ducaysatay allahuma xaasibnii xisaaban yasiirane maxay tahay qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam an yundara fii kitaabihi fayutajaawaza lahu canhu inahu man nuuqisha اlxisaaba ya caaئisha yowmaidin halak waxa weeyaan qofka kitaabkiisa in la fiiriyo oo markaa la iska cafiyo haddii kitaabkaagii la fiiriyo oo allah subxaanaه wa tacaala malaa'igtii kutubtii intay keento la fiiriyo lagu cafiyo waxa weeyaan xisaab fudud baa lagu xisaabay sidaas uu rasuulkeena sal اlه alيه wasalam marka ilaahay aan ka barino yowma alqiyaama marka la yimaade kitaabkeenna la keeno oo iqra kitaabaka lagu yidhaahdo in alle subxaanaه wa tacaala uu na cafiyo ducadaasaa lagu ducaysanaya allahuma xaasibnii xisaaban yasiiraa ducada boqol iyo labaatanaad waxa weeyaan in lagu ducaysto allahuma acinnaa calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ducada hore maalan haddaan ku noqono rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam yowma alqiyaama xisaabta qofka sida loo xisaabayo ka sheekeeyey maal maalmaha ka mid a ah yadnu axadukum min rabbihi waxa weeyaan qofkiin alle subxaanaه wa tacaala buu u dhowaanayaa xataa yadaca kanafahu calayhi ilaa garabka markaa uu soo saaro fayaquulu allah baa wuxuu odhanayaa oo weydiinaya qofkii camilta kada wa kada sidaa iyo sidaa ma samaysay qofkii baa wuxuu odhan nacam haa waan sameeyey wayaquulu allah wuxuu odhani camilta kada wakada sidaa iyo sidaa ma samaysay fayaquulu wuxuu odhanayaa nacam waxoo dhan baa la weydiini uma yaquulu allah wuxuu odhanayaa inii satartu calayka fi اdunyaa adduunyadii waan ku asturay faana akfiruhaa laka alyowm maantana waan kuu dhaafaya dembi waxaa jira addoonka isaga keligiis iyo ilaahay isku og allah raxmadiisa bal eeg yowma alqiyaama waa lagu weydiinaya arrinkaa ma samaysay dadka aynan ka warqabin ha arrinkaa ma samaysay haa adduunyadiina waan kugu asturay maantana waan ku asturaya marka allah subxaanaه wa tacaala nicamtiisa way badan tahay waa hafaar allah subxaanaه wa tacaala dembiyada wuu dhaafaya ducadaa marka aan badino si alla subxaanaه wa tacaala yowma alqiyaama uu noo asturo allaahuma acinnaa rabbiyow noogu kaalmee calىa dikrika dikrigaaga rabbiyow inaan ku sugnaano noogu kaalmee oo noo sahal jidkii aan kugu xusi lahayn wa shukrika iyo shukrigaaga rabbiyow noo fududee wa xusni cibaadatika iyo cibaada wanaagaaga inaan jid fiican kuga caabudno rabbiyow nasiibsii oo nagu kaalmee inaan jid fiican oo ikhlaaso oo jidkii rasuulka sal allahu calayhi waaalihi wasalama ah rabbiyow na waafaji ducadaa waxa weeyaan abu hurayra warinaya imaamu axmed baa xadiidkaa soo saaray wa saxaxahu alalbaaniyu fii saxiixi adab mufradna wuu ku saxiixiyey rasuulkeena sal allahu alah inuu ku ducaysan jiray ducadan sidoo kale rasuulkeena sal alayhi wasalam wuxuu baray saxaabigii jaliilka ahaa ee lagu magacaabayey mucaad ibnu jabal mucaad wuxuu leeyahay akhada rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam biyadii yowma rasuulka allah subxaanahu wa maalin buu garabka i qabtay uma qaala wuxuu yidhi yaa mucaad mucaadow wallaahi inii la uxibuka ilaahay dartiisaan kuu jeclahay mucaadow mucaad wuxuu ahaa صaxaabi jaliil ah weeyaan rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam yeman buu u diray naseexo badan buu siiyey itaqi اllah xayثumaa kunta waatbic sayi'ata alxasana tamxuhaa sidoo kale caalim buu ahaa min culamaa asaxaabu ka mid aha mucaad binu jabal yowma alqiyaamana culimmada horteeda ayaa la kulminaya isagoo ka horeeya culimmadiina ay daba socoto mucaad ibni jabal yowma alqiyaama imaanaya saxaabada waxay ku matali jireen mucaad ibni jabal inuu yahay nabiyullahi ibraahim oo kale sifaadkiisa inuu leeyahay waxay ohan jireen ina mucaadan kaana ummatan qaanitan lilaahi xaniifa walam yakun min almushrikiin shaakira liancumi ijtabaahu wahadaahu ilaa siraati mustaqiim sidaasay ohan jireen way ku shabihi jireen axaadii kale rasuulkaba inuu ku shabihi jiray mucaad nabiyullahi ibraahim bay tusayaan axaadii marka rasuulkeena aad buu u jeclaa wuxuu ku yihi mucaad aad baan kuu jeclahaye laa tadacanna fii duburi kuli salaati an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik salaad kasta gadaasheed ha ka tegin inaad tiraahdo waa duca runtii aad iyo aad u fiican ilaahay inuu xuskiisa ku waafajiyo shukrigii inuu ku waafajiyo cibaado wanaagsanna alle subxaana wa tacaala inuu ku waafajiyo ducada marka ayaanan laga tegin ibnu taymiya qadasa allahu ruuxahu wuxuu leeyahay ta'ammaltu anfaca ducaa waxaan fiirfiiriyey buu yidhi ducooyinka lagu ducayso tan ugu fiican fa idaa huwa waaba iyadoo markaa ducada ay tahay su'aalu lcawni calaa mardaatihi ilaahay inuu kugu kaalmeeyo inaad markaa ridihiisa ku sugnaato uma ra'aytuhu fi lfaatixa ducada waxaan ku arkay buu yidhi faatixadan ku arkay fii iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin duco ugu fiicanoo lagu ducaysto ducadaas waa yuu yidhi oo rabbi inaad tidhaahdo rabbiyow adigaan ku caabudayna adigaana kaalmo ku weydiisanayna ibnu taymiya sidoo kale raxmat ullaahi tacaala calayhi ducadan aad buu u badin jiray markii la xiray oo uu qalcada ku jiray ibnuqayim ibn aljawziya sida uu sheegayo wuxuu ahaa sujuudda haddaa mid ku badiyuu ah allahuma acinii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik sidaasuu rasuulkeena sal allahu alayh wasalam markaa mucaadna u dardaarmay allah subxaana wa tacaala nicmooyinkiisa marka miyaan awoodnaa inaan ugu shukrino nicmooyin badan buuna siiyey allah subxaana wa tacaala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmooyinka alle subxaana wa tacaala haddaad isku daydaan inaad tirisaan awoodi maysaan icmaluu aala daawuuda shukraa waqaliilu min cibaadiya shakuur aala daawuud alle subxaana wa tacaala wuxuu amray inay shukri la yimaadaan kadibna allah wuxuu sheegay dad yar oo addoommadiisa ka mid ah inay allah subxaana wa tacaala u shukriyaan ducadaa markaa waa duco fiican oo la doonayo qofka muslimka inuusan ka tegin waa in ducada la xifdiyaa awlaadda la baraa qofka muslimkana naftiisa inuu baro salaad kasta inuu ku ducaysto xusuuso hadda salaadda marka laga baxo ducadaama ku ducaysatay allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ducada boqol iyo labaatan iyo koobaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allahuma inii as'aluka iimaana laa yartad wa naciima laa yanfad wa muraafaqata muxamadi fii aclaa jannati اlkhuld waa ducada weeyaan oo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ka sugan ducada waxaa ku ducaysan jiray cabdullaahi bnu mascuud radia allaahu canhu ayaa ku ducaysan jiray oo saxaabi jaliila weeyaan isagaa ku ducaysan jiray wuxuu odhan jiray allaahuma inii as'aluka rabbiya waxaan ku weydiisanayaa iimaana laa yartad iimaan marka aanan ridoobin iimaan markaa aanan laga noqonin baan ku weydiisanayaa oo aan ku sugnaado wanaciiman baan rabbiya ku weydiisanayaa laa yanfad aanan dhammaanaynin maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaq soo maaha rabbiga waxaan ku weydiisanayaa markaa naciim aanan dhammaanaynin rabbigow sidoo kale waxaan ku weydiisan wamuraafaqata muxamadin sala allahu calayhi wasalam iyo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inaan rafiiq la noqdo inteen kula noqonayaa fii aclaa jannati alkhuldi jannada lagu waarayo dusheeda inaa nebi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam rafiiq kula noqdaan ku weydiisanayaan rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam haddee ibn aan ihaahdo cabdullahi bn mascuud aad buu u jeclaa qof kastoo muslim ahna waxaa la doonayaa inuu ilaahay ka baryo inuu rafiiqa nebiga sal allahu alayhi waaalihi wasalam noqdo rafiiq qofkii nebiga la noqdana sal allahu calayhi waaalihi wasalam waxa weeyaan ilaahay wuu u nimceeyey ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wاsidiiqiina wاshuhadaaءi wاsaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa qof markaa jaar lala noqdo oo daris lala noqdo oo jaal lala noqdo oo rafiiq lala noqdo kuwaasa ugu wanaagsan ibnu mascuud markaa radia allahu canhu ducadaasuu ku ducaysan jiray alxamdu lilah aladii wafaqanaa ilaahay baa mahadle allaha na waafajiyey ducadan inuu na baro iyo inaan ku ducaysano allahuma inii asaluka iimaana laa yartad dad badanoo waxaa jira islaamka ka noqda oo ridoobaa jiro islaamkii ka baxa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam xadiidkii ugu dambeeyeen soo maraynay waa kan sheegay yusbixu rajul mumina wayumsi kaafira qofku waxaa laga yaabaa isagoo muslim inuu subaxaysto galabtiina uu galabaysto isagoo diintii ka baxay marka ridoobidda iyo diintoo laga baxo waa wax allah subxaanaه wa tacaala laga magan galo wanaciima laa yanfad wmuraafaqaةa muxamadi salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam fii aclىa jannati اlkhuldi baan ku weydiisanayaa taasuu ku ducaysan jiray ducadan akhrajahu ibnu xibbaan baa soo saaray can ibni mascuudi radia allahu canhu mawquufa warawaahu axmed min طariiqi aakhar axmedna wuu soo saaray wالnasaaئiyu wاlxaakim wbinaxwihi aabaraaniyu fi kabiir waxasanahu albaniyu albanina xasan buu ka dhigay fi silsila asaxiixa silsilada saxiixada xadiidkan wuxuu sheegay ducadan inay markaa xasan tahay waa duco lagu ducaysan karo cabdulaahi bn mascuud radi allahu canhu oo caalim ahaa saxaabada dadka ugu markaa xadiidka badanna ku jiray kaasaa markaa ku ducaysan jiray annagana waa ku ducaysanaynaa walxamdu wsal allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin